awska iyo iyo waxyaabahaas waay kamid waay markaas kaas kacda dalmadiisi inay ku daaimto inay ku daaimto ilaa meel sujuudihi musaliga maa isku sujuudaayo dalmadiis ay ku la suneeyaa dabadiis inanaa ay daaimto إتامة نظره dنbs ay ku daaimto ilaa mawda sujuudihi fi jamiici salaatihi salaadiisa dhamaanteeda xaalat اlqiyaam xaalat الrukuuc xaalat اljuluus dhan jamiic salaatihi salaadiisa dhamaanteeda ictidaalka masujuud kulli waxaa rabaa indhigiis inay ujeedaan bihaa oo magaciisii askusujuudayo wajigiis ku dhacaayo midkiis yani dhulka tagaayo sujuud mawdaciisi meahuaye inaa mea inaa indhigiisii kudaaintu arafinaya maxaa yeelay indhaha mee dalmada mee hal meel lagu kulmiyo dalmada hal meel lagu kulmiyaa aqrab ilalkhushuuci khushuuca ugu dhawaan badan magacaas sujuudayne ashraf waa mili uu sharaf badan asaylahay mili uu fudud waaye wuxuu sujuud maxaan soo nigi waxaa ku baxay marka janaas ku dukaa waxaa la soo reebay wuxuu sujuudkiisii xaalatu tashahud madayaayadana وقيل وaa lyihi لm يkره تmيل عyنyه شeekna waa وaa عndي laa يkrه الخشوع خشوع l suneeyaa خشوع l suneeyaa intaa ninka asdukhayo intaa dukhiyaysid inaa qalbigaadii ilaahay xaggiisa isu jeedo oo khushuuc sanaantidaas ma ah inaa khushuuc ku tukatid waay khushuuc maxaa la yidhahda khushuuc waxaa waaye inaad dhaco khushuucii daahirka iyo baatinkaa inuu ku dhaca lawaa daahirkaadii inuu ku dhaco daahirka ku dhaca markii horo macnaha xibnahaadii xarakaadka ka ilaali xarakaadka ka ilaali معناها حصري كحلها ازدجي صلاة أبكشي إلها أبكسا جوحتي الله أكبر أسري وجهت وجهنا وسوتي ازدجي ابن آدم أنطابي اسحسري وحياتك لها تكريم وقصاصري انتفاد ملأس ملأس يا صانع يصعد ليه سن الجوجي مع الخشوع يستويها حتى يعني فضور xarakaadkii kafiifka ahay ka dhowr oo waxba dhibeynin xarakaad kafiifa hataa ka dhowr taxadar yani ha nimadaciisi shimbar fuusho oo yani shimbarkaas buudeeda jiidaayo yani inay kabuugta jiidaayo camal ahaaw hadhaaxoda nucsin maxaa yeeli haddii nucsitid waa kaa tiyo maho xukun magacaas isfulan saas maho haddii nucsit waa kaa dhici saas camal ahaaw maxaa yeeli waaa baadinkana waa u dhacaa aragtaas waxaa dhigeyn hataa iska ilaali iltifaat iska ilaali oo isdeji markay salaada ukesi maxaa yeele maliklmuluk aada horjoogtaa waxaa la rabaa inaad xaadirsatid qafka inuu xaadirsado maliklmuluk hortiisii inaad joogo astaagan yahay oo magaciisi asla koodaayo maliklmuluk asla koodaa maxaa yeele alxamdu lilahi rab اlcaalamiin araxmaan araxiim maliki ywm اdiin alwaasa iyaaka nacbudu afkaada iyo qalbigaa asbaab ahaadaan maxaa allah ilaah adaan ku caabuda ilah qalbigeyna qalbigaan kaa ku jirto wax kale ha fikrin ataa adkaar kale ha fikrin intaas qalbigaa ku haaya inta afkadhhaysidin qalbigaa ku haaya inaa rabbigaadi oo buqurada buqurkooda ahaa aad lakuudahasid xaadirso salaadaadina in ilaahay loo bandhigaayo oo ilaahay loo bandhigaayo taan qalbigaa ku xaadiri yani markii oo daahirka yani xadiis waay daahirka markay ku khushuuc ku dhacaay intaas ahaa waay maxaa yeelay haddana xaadirso in ilaahay xarakaadkaadii iyo sakanaadkaadii basidii xaadirso qalbigaa waxay ku jiraan ilaahay subiyahaas xaadirso iyo aadii soo gashi inaad aad gashina isxaadiri dulmi inaad gashina xaadiri usuubis tacdigii soo martay intaasana aad gasho ilaahay yani hortiisa joogtido nin eenaysan ag tihid nin dulmi gale ag tihid qalbi maraga maqne iyo nin tacdi gale inaad tihid qalbigaa ku xaadiro waad suubisa haddane waxaad qayaal naftaadine waxaad xaadirsataa yani yani isdhiib rabbigaa isku dhiib naftaadina marka salaada gashid rabbigaa isku dhiib haddana waxaad haadirsieysaa inaa maalinta qiyaama maalinta qiyaama joogtid su-aalkii rabbigaa adoo joogta amal iska oo ilaahay kuwaduuhaa waxyaalahaa oo lagaa rogo cidgeshi kulliba ilaahay ku su-aaloohaayo su-aalkii rabbigaadii inaad yani ujoogtid haadirso oo isku leehaaya rabbiga yaa cabdii addoonkeeyaa saan isaanaad soo fashi saan isaanaad soo fashi haddana waxaad haadirsataa acmaashaada oo kheyrka ah sababtuu asoo hormasatay cibaadaadkii iyo salaad salaada dhamaanteed soonkii sadaqaadkii baxis inaan midigta akaayaalin midigtaadii inaa yani xaadirso badaxdaadina naarta inaa yani ay taalo xaadirso intaan kulli qadaro intaan kulli qadaro maxaa yeele ilaah banaan haddii oo adi isu dhiibi oo saan adnaqanin in asku soo celi ilaah waa banaan yahay amaase salaadaad nafteedii kasoo duuduubo wejigaa usoo dhisto ilaahay waa banaan yahay adoonkiisa tahay ilaa intii adiga lagaa rabo khushuuc qad aflaxa almu'minuuna lmacaasida qad aflaxa waaliyaani almu'minuuna muminka aladiina muminiinti khaashicuuna khushuuca oo dhiciga qalbigoodii khaashicuuna alih waay asanka maxaa salaat khaashicuuna fasiriyey yani aashicuuna manaha jilcaayaan qalbigooda jilcaayaan maxaad ku fasir radi allahu canhu bileyl qalbi qalbi jilcanaana ku fasiri yani khushuucaad ku fasir sidna qalbi jileecaad ku fasir beyl qalbi iyo xibnaho laga reebo yani waxyaalaha kale israa laga reebo indahaadii dayhaadii waxyaala kale intigruuy وهذه وحيالها كلى إسرائيل حديث يمين رسولنا صلوات الله عليه وسلم وأسر ما من عبد أدون عين أدون كاسو يتوضأ ويس مسلم ومسلمة مسلم كاسو يتوضأ ويس أو فيحسن وناجي وضوه ويس ثم تبعدي يقوم قمايا وفي الصلي دكايا عتين أو يقبل وأجيرها عليه الماء يعني انت أهلا wji wjigiisi ujeedihaayo qalbigu qalbigiisna ujeedihaayo adoon oo qalbigiisa wji ujeedihaayo ahaa ma ahaanin ilaa oo ahaado wajabad lahu jana jana wujubaysaa jano adoonkaas wujuubay adoon salaada uweysa qaatay weysana wanaaji ma ahaanin oo dana oo kacay salaadii oo oo dugtay lamarakac dugtaa oo qalbigiisna iyo wejigiisna ilaahay ujeediya ma ahaa ilaa atahaado manaha yani wajabat lah jana jana a ujuubeysaa turmudi wuxuu weriy abi hurayra radi allahu canhu ana nabiy sala allahu alayhi wasalama ra'aa rajulun asar nin as ar ninkaas oo lacagtu dhildhiilana bilixyatihi sirkiis uu dhildhiilahay saasabisabisabata walaa ubadan dambe islaad wataan ilahay badan yihiin sirkiisa uu dhildhiilahay saas is arkii sida khashaca qalb haada ninkaan qalbigiisi kaskhushuuci lahaay kaskhushuuci lahaay lakasacad jawaaricuhu xibnihiisii waa khushuuci lahaayeen macnaha waa dhiganaa lahaay waa deji lahaay xibnihiisi waa dhiganaa lahaayeen waxasilaa lahaayeen alaa kuli xaal inta xadiidku timid iyo aasaarku timid waa badan tahay macnaha waxa waaye xarakaadkaasna la diidan yahay falow cimaamada saalo uda saalo garbasaarkaa saalo oo ahlo salaad ku jirta waxaa suraha ah inaad ku suuga shirka waaye inaad rabato jiri shirka waaye maxaa yeelay ila guruura maahayn ila cilmudiin sheegay haddana waxaa la suneeyaa saas ma in tababuru aan suneeyaa a nawasuna ah, waaye hmm. akrintiisii inuu sii siirina waa la sumeeya wadigriga tadabur qiraati digriga aklaacdo iyadana adkaarta kujirta oo siiri waa la sumeeya waxaa lagabaa markaa leedihi iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin inaad la socoti allahuma alahayo nacbudu iyaaka adaan ku caabudeyna wa iyaaka adaan nastaciinu markaa leedihi subxaan allah subxaan rabi laclaa bihamdi maanta bilcadi markaa la yidhi macnaheedu la soco macnaheedu la soco macnaheedu la soco aa bilcadi macnaheedi afka la la soco marka iyaaka nacbud iyaaka nafsi amsaas kale macnaheedu ikan la soco tadabur lfirca waaye tadabur waa la tafsiir waa la rabaa kulli ninka salaada dukaha lilmaahin maxaa maaa khushuuca la rabaa jabulqraa la rabaa khushuucdi dhul maahan maxaa yeelay markad adiga khushuucdid oo ilaahay ad khushuucdid subxaan allah rabbi alcaiim bixamdi subxaan rabbi alcla bixamdi markii leedid waxaa lagaa rabaa in amacnawaadan la socotid aa lagaa rabaa maxaa yeelay adiga waxaad la koodi waasaa maliki lmulug aad la koodi waasaa malilmulug aad la koodi waasaa tadabur qraa la sumeeyaa والذكر الذكر مع الله سبحانه بالأعلى وبحمده سبحان رب العظيم انت كتبت أذكارا ربنا لك الحمد سمع الله لمن حمده كل يعني معنى هذه أو أكثر سؤال القرآن ناس الصعب على السنة القرآن ناس الصعب على السنة ودخول الصلاة ودخول الصلاة ومسه ويصلوا على السنة دخول الصلاة صلاة قلديري بنشاط فرح salaada inuu balagu sameeyaa maxaa yeelay insaanka maxaasi fadaalu haayaa rabbigiisii oo malikumunuuga ahaa asarimo ala sumeeya waxaa laga adiyey maxaa yeelay ilaahi waa aadii yani munaafiqiintii ilaahi waa eegii maxaasku ayagoo kale ad ahaanin alarabaa maxaa yeelay cibaada usoo kacdi fardiga cibaadayaalka ugu salaad waaye soo kacday tinka imaadkiisi waaye maxaa la rabaa sarax kuga shid haddoo rabin oo wahsahaayo oo yani sii siicaado maadiga ilaahay waaye kuga shid siici wahsigaasi iscutleed iyo waxaa lagaa markii salaad lahigaa ahaato waxyaalaha kuutara badan oo artii oo yani sugiyaay dina aala sarax sarax kuga shid adoo furfuran oo saraxta kuga shid ala sumeeyaa ilaahay waa eedeeyey munaafiqiinta naasku eedeeyey idaa qaamuu hadday qumaayaan ila salaati salaad ay qumaayaan qaamuu waxay qumaayaan kusaala ko owahsahaay qumaayaan iyagoo kaslaamina owahsaqa way qumaayaan ilaahay ee munaafiqiinta ha kamid ahaanin salaada waxaa ah waa loo suneeyey inaad farax ku gashid waa kaas waa farxa muminka waxaa gabaa rabbigiisii la kooyada asu la koodaayo asuga kooya ma yani inaas yani ku farxo maxaa yeele adiba inkii oo madaxda laga kulmaayo adduunka marki madax laga kulmaayo boqoraa laga kulmaa madaxda laga kulmaa umaraa laga kulmaa marki laga kulmaayo marki la kulmaysid يعني وفرحيسة وفانيسة مانك aniga qaabli waay madaxweyneha wasiir hebnaraabila leysa maalinkaasi labiskaa waa ficnayeysaa mishaadkaadi waa ficnay maanta waxaan u socdaa madaxweyne afkiisaan galaa markii galaystaa ku galaysaa faraha ku galay waxaa ku galaysaa dadka yani waxaad leeyaysaa dharkii u fiican ad qaadahaysaa marka ilaaha yani aaleh soo biyo malik addunya waxasiihay male malikulmuluk ilaahay waaye muslim waaye marka waxaa korkaadi ah inaa yani wahsi iyo sicsii iyo cuslaan adkutay adkaysa maxaa yeelay marka nuwaad lakooreysaa dishaaq ulakoor ulakoor xiraar qalbi maho wafiraar qalbina lafunayaa salaadii firaar qalbi qalbigii oo magaciisa faariga inaad ku galaa sameeyaa soo qalbigiisa faariga adduunka yani shawaagilkeedi dhan inaa qalbiga iska bixiyo ishaay dukaanka isgadaay dadka haay arintii xaalkiisa haay waaas kullinaas ka bixiyo walow masala fikiiba ahaat masalaas fiilahay waxaa la diidaha inaas figo salaada dhexdeeda ama oo adduunya ama iskufikra la diidaha masaaisha hadda aan galwahayna camal waa imaanaysa masala fikihi aad fikirtid waa la diidaa hataa fikihi ahaado diin oo inaad fikirtid waa la diidaa masaladii maxay ahayd taqdiiraati sharci camal aan galnay salaada dhexdeeda soo caadasada maha shaydhaanna waxaa su badanyahay waktiyaalkaasi waxaasku kiina waxay alkii ku adkaadeen hadii halmaanta markaas xasuusiyaa waxyaabahaas masalada akriyo hadda camal akriyohay ila salaada hadiidi aan keeno aan sida jirno waaye sunna maaha waxaa la sunneeyaa waxaas dhan oo adduun shabaaqisha dhan qalbiga in lala bixiyaa la sunneeyaa sunna qalbiga la bixiyo haddii baan ka fikrin sida ali berigo khushuuca meeshiisi khushuuc waa le ninkii la mar rakac khushuuc ku jirto nabi asxaabta sujudi lama rakac ninkii khushuuc ku jirto imaamadii oo la soo siiyey muqooqi soo siiyey hadii u soo siiyey imaama qibdiya ahayd qibdiya ay ahayd laakiin masar tanaan siihaa marka ninku waa kacay sida ayaasi anaa la imaaha radi allahu canha markii hal rakac saa isku kamid iswaxba ku jirin bashar bani aadam salaadii iso imiyu haysay amaad marka isku dhacay hadda waa imiyu haysay ama nabiga kusiideyni ama lagu siihay ama lagu siihayn khushuuca waxaa rabaa in salaad khushuuca xubin waayo ilaah ama mamaysto tada imikii salaada galaan oo yani hataa korkoodii suufiya laa ubadaneen hataa korkoodi waxay dhihi jireen haddii usoo baxo in la qabo ama wax laga gooyo ay marka salaada galno markaas gacantaan isku laga bajiyo xanuu maqalayeen markaad ilaahay ujeestaan ilahaasna yani bishay ahay maxaa yeelay nabigaalaam wajucilat qurata cayni fi salaa alayh salaam salaada qurata cayni yani waxaa laga yeeli salaada dhexdeeda marka ku jiro waay salaadaas macaansay haddii salaadaas macaansatay waad khushuuca waxida heesid oo adkaar ahayna waa khushu yani waa macaansayeysaa lamacaansado wax kale yani la fikrin aa la rabaa insha allah wajal jacl yadayhi taxta sadrihi aakhirin biyamiini yasaarahu taas insha allah sababto waxawaaye hadda waa aragteen yani waxaa isku haastaa dadkii oo hadda xadiidka sheegahaayo waxay isku hayaan markii lasoo nasbo hadda yani taan waay jacl yadayhi yamiina ala yasaari keliya waay markii lasoo ictidaal lasoo gadan kala saan halka ictidaal marka aktaayi sunnaku ma ahaa saas walaalyahay caada kamaa kaana xadiis saas wariya jiraa lama markay itidaalka soo nahday saliis ahaay markay faatixda akriyaay saas soo nahay looma wado waa kaba maxaa yeelay yani kan camal waaye beri insha allah sidaan usheegi doonaa abukeedi xadiidka ku qaban ilaa idinku soo gaarina caada kamaa kaanadi waxaa isku haarteen be albani iyo binbaas iyo xagga jooga taas oo agga oo ameynka joogeyn mudday isku haayn markaana saan waa in lahidaa adoo markas ictidaal kasoo baxdi saan atiraahadadana iyo yani dadna waa jiidayn ay ka dhexdoodi waayo laakin unta imaam imaamyaa ahlusunna waljamaaca oo yani kutubaana diinkana soo gaarsiiyey saada u tukana le samic allahu liman xamida markaadeysa gacmankaa adeysnaadaan saan dheh adeysnaadaan saan dheh saa xadiisaa wataa saan dheh iska deyn maana saa in lahidaa maaha nabalaa marka saayso hadii oo tiraahi yani oo saan la ictiraay inaad salaada kaata areeso muba lamadii ruux lamadii joog makala baxsamayo taan waxaa u jeeday fasli waayo sidii oo atixiyaadka camal marnay mar fadhiga markoo bayna jilsatayn ahaad dawa sujuudeyn fadhiga galaay camal waayo fasli waayo maqsuud ma ah waa fasli waxaas kala bixa qiyaamkii oo iyo rukuucii dhexdeeda fasli u yahay joogii faataxa lasoo akri iyo kan rukuuc isku fasli yahay insha allah berinka وجعل ماهر imaam nawawi waxaa si radi allahu taala radi allahu taala canhu وardaahu wayusani ala suneeyaa ala suneeyey jaclu yadayhi lamadiis gacmood yelidoodii taxta sadrihi xawadkiisii hoostoodi asyeelo aakeen xaal asiga ku qabaayo biyamiini milkiisii yasaarahu badaxdiis ku qabaayo xaalas yahay wajcal yadayhi labadii gacmood weligoodaa la suneeyey ayusan waxaa la suneeyaa jacl yadayhi labadii gacmood weligoodii taxta sadrihi hadadkiisii hoostii asyeelo aa la suneeyaa waakasuneeyaa sunna waaynaa markii ninka oo dukahaayo salaada asxirto gacmayiisii inaan hadadka hoos mariyo salaadtiisi askeedi asyeelo qalbiga dhinaciisi asyeelo oo ma asdigo a sunna ah gacantiisii midigni inaad ku qabto gacanta dhagax korkeeda inuu ka qabtaa la sameeyaa ala sameeyaa khushuuc intaas dhan wii soo marni waayo taxta sajdi saaro marka horo gacanta midig maxaa loo qabahaa xabadka hortiis maxaa loo loo saaraa waxaa ku jiraa dafaa a ku jiraa daafasha oo suuban a ku jiraa saasasa suuban adoo leh waaye rabbiyo yani qalbigeeyi dhoor qalbigeeyi ilaali qalbigeeyi yani laa tuzuu quluubanaa ma ho ilahi qalbigeeyi ilaali diinasa ka ilaali yani hidaaya naskabaxo imaanka inaa ku dhuurtid rabbiyo ku dhoor macna kaas maxaa yeelay qalbiga rabbigan maxal allaha mardaymadiisii maqaalkeedi waay ilaahay adoonka waxaad ka fiiriya qalbiga macalnadr rabbiga leedaha alqalbu macalnadr rabbi rabbiga mees arkaayo ordayaayo orday adoonkas orday meesha waay kulla mara waa kaas haal walba laa yanduru ilaa suwarikum madhihma xadiidka rasuulka wailaa jawaalikum wailaa aqwaabikum ilayhim mardayaayo walaakin yanduru ilaa quluubikum qalbininas ilaahay dayaa qalbigaas ilaahay dayaa fakaad dhan waad ka fiirina qalbiga ataqwa hawnaagana madhigno qalbiga waay taqwada inta waaye wax kaleeta waxa waaye wax kala waaye bacdii tafaacul aa ku jiraa oo xalaqaadka haa marka hore waxa waaye tafaacul waaye qalbiga xabadka hoostiisii xagga dhinaca oo qalbiga xigaa gacanta saas saan waaye maasaan wakabto waayo wacal rabaa marka sukahaayo damadii gacmoo gacanka beda hoos geeyo dan kor kor asaaro adaan muxuu sheegi doona kaasma jiro aan inta shaaficiyada xaggeed waay aimada kulli soo ay kala wataan rabbigeyo qalbigeeyi ilaali alutafaula taa qalbigeey ilaali xumaanka ilaali leexasha ka ilaali gadoominka ilaali doorsoonka ilaali macnihi waay maxaa yeele qalbiga rabbiga maisdiray dhanba waay mar walba alaa kuli xaal af walba fiiribay maxalka xanuunaaya aad gacantiisa saaraa marka bani aadamka meel uu daran ood gacanta saaraay filamaad waxaa haddan xikma waxay tahay shay shay ninka shay isdhoortahaayo lamada gacma saa musaa marada gacmo saa su cesha qalbiga la waxaa loola jeedaa haddana waxaa loola jeedaa talamaad adbiyo kitaabkay midigtay igu sii adbiyo gaarkeygii miigtay igsii tafaa'ul oo xasane saasasha oo wanaagsan aa ku sugaan hadda hadalka ani maanta suul karaa haddii kasta ama macayna ma fiicno khilaafaadka imaamyaalkaan oo muslimiinta aimadoodii kamid ah oo waaweyn oo muctabariinta oo diinka rasuulkaasii oo waxa hadda lagu socdaba fiidka yani madaahibtoodii ay tahay la-aantooda la soco karin bacdigoodii waxay qabaan ay ku tageen aimada bacdigood waxay ku tageen ishaalyadeyn lama gacan la diiyo marka salaada la duuxiyo la diiyo sidaanay imaam mali radia allahu tacaala canhu aa ku tagay imaam mali waaas ay saabtaa nin walbane yani nabiga ficil ka sugnaadi amase yani arkaanta wax ka sugnaadi waxyaaba xadiis ay haata nin walba nin oo sunada oo ku male afkartad siiba suna ku imaam malik waxa waaye waxaas ku tagay gacmanka in laga miiro la marki xebka salaada allahu akbar salan iska dhameey culamada haystaa malikiba qabtaa maxay tahay iyadana ilaah macnihiis isu xasta haaulaa asaaskaha sooliyaha rabbi acطini arzuqni istiqaamata ilaah istiqaamo toosnaan iyo arzuq maxaa yeelay axmankiisi waa furan yihiin waa disaacnu toosi oo toosnaanta aan kuwa qaabilu haayo ilaahu yani iu arzuq istiqaama iu arzuq رسول الله تبيير الظهور الاستقامة والذوق iyo magaciisii yani diinkan igu shub ilaahu khayrkaadan igu shub suwaaykaama dhahayo istiqaama iyo khayr igu shub aa idan waxay tafaaulayan kan ay saas tahay malikiyada saas aysan isaasaayaan istiqaama siiyo isku siiyo yani khayr badan kugu sugo isku siiyo bacd ala'ima imaamyaalka dadkoodini waxaa yani in ku tageen asku tagay imaamyaalka dalkood waxa ku tagay waxa xanafiyada waaye abi xaniifa waaye iyana xanafiya waxay ku tageen gacanta in fardiga korkiisa saar inta intaa la saara saanta inta loo saara korkiisa ay saara marka salaada joogtaan saanay dhahayaan marka korkiisa intaan ay kuxastaan saan ay dhahaan rafiisa waxay leeyihiin faa-ilkooda waxa waaye rabbigo farjigey ilaali xaaraamka ilaali rabbigo farjigey xaaraamka ilaali saasaay ikan tafaaulkaada tafaaulka ra'ykoodu waaye anasa faulaayaan inaa ilaahay fardiga ilaaliyo inta dadkii malhawaay maan korkiisi fardiga korkiisi inta kasta inta udhexaysa hadka iyo xundurta inta hoor udhexaysa waxa waaye yani xundurta yani waay ku koreeyo oo qalbigana inta la xalaka la gaari saam oo aan waxay ku tageen aimada barkoodii imaam axmed bin xambal waaye qofka maxaa ku tagay haloosha korkeeda laqabaatan markay salaad dugtaan allahu akbar ilahintaan haloosha korkeeda hufka ay koreeta ninkana waxaa weydiinayaan imaamka la sheegaaya imaam axmed waaya waa ismiyaa cusme rabbi rabbiyo yani badri xaraam garidi ka dhoof halooshiya xaraama gelinin halooshiya xaraamka ilaali taasa aimadii dhamaantooda afarta waaweyn oo muctabar ahaayeen taasay ku awishhiin intaan kuli saxda afartaanaba asuubiyaan sax waaye eh. maaayl anuka xadiid maxaan kala qaani qur'aan maxaan kala qaani bisma zawjaadii m aimat lxadiid la sheegaya sheekh muqasiga waay aimat lxadiid oo la sheegay xadiidka buhaari iyo muslim iyo sheekh waadi dadkaan waay afartaan waay ma maka saa ahay maxaa yeele hadda nimankaan aayada joogtoo yani waxaa yaqaaniin wax ay suubiyaan ayaab leh kayfi yaab ay suubiyaan oo afarkaan baan ahayn saana laleeya saana laleeya taasi inta og minkatene inta sheegan minkatene dhalinyarta zamankaan joogaan xoog ahaan xamadoyna waxay tahay xagga ka jiro xoogiisi ee xamadoyna bartiisa soo galeynay waa ku jiraan saani ah maxaa la yidhaahdaa